رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin wa usalii wa usalimu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi waasxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin baabu karaamaati alwliyaa wa fadlihim waxaan meesha ku gelaynaa baab lagu magacaabo owliyaasha karaamada ay leeyihiin iyo fadligooda awliyadu waa dib jira oo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka ku ammaanay owliyase waana loo tilmaami doonaa dadka ay yihiin qofkii owliyo diidaa waa kaafir waa la yidhi kii baryaana waa mushrik weli uusan ahayn kii sheegtaana waa daalim saa darteed waxaa loo baahanyay qofku inuu weli ilaahay noqdo qaala allahu tacaala ilaaha sarreeyo wuxuu yidhi calaa hooyaay ina wliyaaa allaahi awliyada ilaahi laa khawfun cabsi calayhim korkooda ma aha walaa hum yaxsanuun kuwii murgoonayana ma aha aladiina kuwii waaye aamanuu rumeeyey oo wa kaanuu yattaquuna cabsaday ilaahay ayayna markaa ka baqeen lahum waxay leeyihiin albushara bishaaro fi alxayaati اddunyaa fi alaaakhira nolosha adduun iyo tan aakhiro dhexdeeda laa tabadiila bedelitaanna ma jiro likalimaati illaah ilaahay kelimaadkiisa la bedela dalika arrintaana huwa alfawzu waa liibaan alcadiimu ee markaa weyn taasina waa faws aad iyo aad u weyn ayuu yidhi ilaah subxaanah wa tacaala liibaan cadiim ah waaye liibaan cadiim ah waaye oo arrintaasi iyo khayrka ilaahay siiye subxaana wa tacaala saasuu markaa tilmaamayaa ilaahay subxaanah wa tacaala oo arrintaa inay faws iyo liibaan cadiim ah oo weyn ay markaa tahay wa qaala tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi wahuzii lul u soo ruf ilayki xaggaaga bijircin nakhla timirta geedgeeda salka iyo joojiyidda geelka timirta intaad qabato saas u soo bax waa layid waa maryamo mar allaala markii meel cidlaa ku foolatay dhib iyo mashaakil ay la kulantay cid meesha u joogtay wax timir iyo biyo siiyo aysan lahayn iyo baad kadibna ay meesha ku baahatay oo mulisano aysan joogin waa tay calaacashay kadib baa loo bishaariyey oo waxaa la yidhi warusi u soo rux ilayhi xaggaaga bijilcin naklati naqiisho jircigeeda iyo laanteeda tusaaqif waxay ridaysaa calayki korkaaga rutaban timir janiyan oo nacaan ama bisil timir bisil bay kugu soo baadinaysaa waa awliyo ilaahay baa qaraabadaas iyo subxaana wa tacaala fakulii cun washrabii cadna wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi kullamaa mar kastoo dakhala uu u soo galo calayhaa maryamu qorkeeda zakariya sakariye almixraab mixraabka markuu ugu soo galo mawlaca wajada cindaha agteeda wuxuu ka helayaa risqa raashin waa gabar yaroo markaa la dhalay wax biyaha iyo baabkaa u keenay lama oga mar kastuu u soo galo risqi baa meesha yaala qaale wuxuu ku yidhi sakariya yaa maryamu maryamooy maryameey anmaa laki ama annaa laki haadaa ka xageedu kaaga yimid risqigaa yaa kuu keenay qaalad waxay tiri aydan weli hadal aan gaarin huwa asagu min cindi illaah ilaahay agtiisa ayuu ka ahaaday ina allaha ilaahayna yarsuqu waa quudiyaa man yashaa'u qofkii uu doono bikayri xisaabin xisaab la'aan ilaahay qof allaala qofkuu doono xisaab la'aan buu wax siiyaa wa qaala tacaala waid ictasaltumuuhu waa wiilashii reerkaas haddii aad ka fogaateen gaalada iyo wamaa yacbuduuna waxa ay caabudayaan min duuni illaahi ilaahay sukadiisa fa awuu u dulma oo u hoydoo aada ilalkahfi god god iska galabay dhaheen yanshur waa fidin doonaa lakum adinka rabbukum rabbigiin min raxmatihi naxariistiisa xaggeeda wayuhayi wuu diyaarinayaa lakum adinka min amrikum amarkiidana mirfaqan naxariis mirfaq iyo dhigrib buu ilaahay idinkaga diyaarinayaa watara shamsa wiilashii way dhaceen god bay ku dhuunteen ama ay galeen watara shamsa qoraxdiibaad arkaysaa idaa talaca markay soo baxayso tasaawaru inay ka iilanaysa can kahfihim godkooda qoraxda markay soo baxda godka toosay uga dhacaysaa sayd wiilasha ilaahay uuga badbaadiyo yaa qoraxdii laga leexinayaa qoraxdii baa laga leexinaya waa karaama ilaahay awliyadaas siiyey wiilasha awliyada ah sidaa darteed karaamadu wax jira waaye oo ilaahay subxaana watacaala uu ku manasto mararka gobol ka ah qof faajir ahoo daalim ahoo mujrim ah yaa laga yaaba inuu karaamo iska yeesho karaamadaa karaamo shaydaan baa la yidhaahdaa qofka kalaamadiisa keliya ha fiirinin laakiin camalkiisa fiiri imaam imaamyada kamid ah wuxuu dhihi jiray qofku hadduu duulo sida shimbirta badda korkeeda uu soo ugu duulu ka soo noqdo owliye waagu dhihi maayo ilaa aan arka camalkii waxa uu samaynayo waayo dajaal oo faajir ahba cirkuu la hadli doonaa markaasuu dhihi doonaa biyo keen dhulkiiba soo cirkiiba biyo soo daadin doonaa dhulkii wuu dhihi doonaa soo bixi nadaadkaale nadaadkii baa soo baxaya karaamada marka la filiyo waa karaamo shaydaan laakiin qofku markuu taqi yahay weli yahay ilaahay aad uga cabsado ilaahay inuu karaamo ka soo daahiriyo wax weyn oo dhib badan ma aha muhiimna ma aha qofkan inay karaamo ka soo muuqato muhiimaddu waa qofku inuu ilaahay rumeeyo camal fiicanna la yimaado taqina uu markaa noqdo saasuu awliye ku noqdaa awliyanimadu ma aha inaad buugto maaha in mutaqaanaa wejigaa u iftiimo maaha inaad bidax noqoto maaha inaad shalay noqoto balse waa inaad ilaahay caabuddo oo rabbi ka baqdo ood mutaqiinta ka mid noqoto waad ujeeddaa wiilashaan ilaahay qoraxdii wuu ka leexleexinayaa wa shamsa qoraxdii baad arkaysaa idaa qalaq markay soo baxda tasaawaru inay ka iilanaysa can kahfin godkooda daata alyamiini midig aydoo u wa idaa qarab marka ay dhacaysana taqriduhum way gooynaysaa oo markay dhacaysan haddana way qabanaysaa markay qaban lahayd buu ilaahay ka leexinayaa haddana daaka shiyaani bidixayga u saaxiib ah wahum wiilashii reerka hadna fii fajwatin meel waasic ahde midu godka kaga sugnaayeen godka meel waasic ahay kaga jireen godka xaggiisa dalika arrintaa min aayaati illaahi waa ilaahay aayaadkiisa man yahdi allaahu qofkuu ilaahay hanuuniyo fahuwa almuhtadi asagaa hanuunay waman yuqlil qofkuu dhumiyana falan tajida u heli maysid lahu kaasi weliyan weli oo murshidan hanuuniya qofku ilaahay baadi la doono weli hanuunin karaa markaa jiro wa abi muxamed cabdiraxmaan ibni abi bakrin asidiiq radia allahu canhuma ana asxaaba asufati wiilixii asxaabu sufa dadka asxaabu sufa kaanuu waxay ahaayeen unaasan dad fuqaraa oo danyar ah dad faqiiro ah ayay ahaayeen wa ana alnabiya nebiga sala allahu calayh wasalam ayaa qaala wuxuu yidhi maratan mar wuxuu yidhi man kaana qofkii ay ahaatay cindahu agtiisa tacaamu ihnayn laba qofood cunto ku filan qofkii haaya falyadhab hala la tagoo ha kaxeeyo bifaalifin min saddexaad saddex laba qofood raashin ku filan qofkii gurigiisa yaala min saddexaad ha kaxeeyo miskiin ah waman kaana cindahu qofkii agtiisa طacaamu arbacatin afar qofood cunto booq lahaaya falyadhab ha la tago ha wado bikhaamisin bisaadisin mid shanaad ama mid lixaad aw kamaa qaala ama sidii uu yidhiba wa anna abaabakar abuubakar jaa'a bifalaatatin saddex buu la yimi saddex nin buu soo kaxeeyey wainqalaqa alnabiyu nebiga bicashratin toban buu la tegay allahu akbar toban qofood buu rasuulku waday sala allahu calayhi wasalam wa anna abaa bakarna tacashaa cinda alnabiy nebiga agtiisuu ka soo casheeyey sala allahu calayh wasalam uma kabacdi labisa wuu ku nagaaday rasuulka agtiisa abuubakar nebiguu la soo casheeyey kadibuu nebiga xaggiisuu ku nagaaday xataa salla alcishaa'a ilaa cishiyuu soo tukaday uma kadibna rajaca wuu soo laabtay fa jaa'a wuu yimi bacdamaa madaa markii ay ka tagtay min alleyli habeenkii xaggiisa maa shaa allah intuu ilaahay doonay martidii gurigay joogaan asagiina bannaankii gurigii abuunabigu ka soo casheeyey wakhti uu habeenkii wax badan ka tegay ilaahay ogyahayna kadib uu yimid qaalat lahu waxay ku tidhi imra'atuhu naagtiisa maa xabasaka maxaa kaa soo daahiyey can adayaafika martidaada martida maxaa maxaaxiyuu ugu imaan weysay naagtiisii waa tegi qaala abuubakar wuxuu yidhi wuu xanaaqay awa maaca shayki aw wuxuu yidhi awamaa maaca mayna cashaynin miya wax ma cunin miyaa weli martigii qaalad wuxay tiri abow way diideen way diideen xataa tajiya ilaa timaado waqad caraduu waa loo bandhigay calayhi korkooda cashadii waa loo geeyey laakiin way diideen qaala wuxuu yidhi waa wiilkii xadiiska wariyey qaala wuxuu yidhi fadahabtu ana anigu waan baxay waa abi maxamed waa cabdiraxmaan ibni abi bakar waa wiilkuu kala dardaarmay ee uu yidhi martida cuntaba sii markii xaalku meeshu maraayo ani waa dhuntay buy ma aabisuu garaacayaa amase wuu ku qaylinayaa sababtuu cuntada u siin waayey wuxuu yidhi marka anigu waan cuntay fadahabtu waan baxay ana anigu fakhtartu waan ka dhuntay aabbahe faqaala wuxuu yidhi yaa qunfarow qunfarkaanow jaahilkaanow macnaha fajaddaca sanka allah kaagooya buu yidhi fajaddac wasabba wuu caaye saas allah kaa allah kaagooy wa wuxuu yidhi kuluu cuna idinkan markiibu cuntadii ku tuuray abubakar aad buu xanaaqsan yahay cuna buu yidhi laa hanii'an meexunha idinka gasheen war cuna idinkana bogaadsi idinma sugnaanin wallaahi ilaahay waan ku dhaartee laa adcamahu abadan weligay cuni maayo anigu maxaa ii sugaysiin ma cunayo buu yidhi cuna idinkana meel xog iyo meel baasaa idinka gasho saa waay macnaha bogaasi iyo wax idinma tarteen wallaahi laa adcamahu abadan weligay cuni maayo qaala wuxuu yidhi wa ay allaahi ilaahay jiritaankiisaan ku dhaartaye maa kunna maanaan ahayn na'khudu kuwa min luqmatin luqmad ilaa rabba way ka soo bararaysay way soo badanaysay min asfalihaa hoosteeda akfaru minha ayadoo ka badan xaggeeda xataa shabicuu inay dhargeen raashiin kicnitaanka markii lagu bilaabay markiiba hal darshaso la gashto oo sacan laga soo bixiyo cuntada intii oo kale hoos ka soo baxaysa wayba soo badanaysaaba waa karaamo ilaahay subxaana watacaala markaasuu yidhi waaymullaahi maa kunna na'khudu min luqmatin ilaa raba way dabanaysa min asfalihaa akar minhaa xataa shajacuu ilaa ay ka dhargeen wa saarad waxay noqotay xeerada akfara mima kaanad wax ka badan intay ahayd qabla daalika markaa ka hor cuntadii intay marka hore ahaan jirtay in ka badan bay markaa noqotay fa nadara ilayha wuu eegay abuubakar cuntigu waasaa u fiiriyey fa qaala imra'atii naagtiis wuxuu ku yidhi yaa ukhta bani firaas reer bani firaas walaasheediiyo maa haadaa waxaan macin yihin cuntadan qadanaysa maxaa waaye qalad waxay tiri laa ma ogi wa quratu cayni ilqaboobsigaydii wa quratu caynii macnaha suruur bay ula jeedaa oo macnaha waxaa dhici karta inay haddana qaab ula jeedaan la yidhi wa qurati caynii ilqaboobsigaydii ayaan ku qaabtay oo qolasaa markaa tiriyo waa intaan la reebin bay leeyihiin in lagu dhaarto ilaahay qeyrkii subxaana wa tacaala wa quratu cayni xabiibkaygiiyow taana waa suuragal in lala jeedo waa gabdhahu aad bay gabdho baarayaal u ahaayeeno kuwa maanta jooga kale maahay maya bay tiri wa quratu cayni xabiibkaygiiyo lahiya ayada alaana haddeertaan akar minha akar minha akharu minha way ka badan tahay qabla daalika markii hore alaaa maraatin saddex jeer saddexdii rujibaa bay ka badan tahay tii hore fa akala minhaa wuu cunay abuu bakar wa qaala wuxuu yidhi inamaa kaana dalika kaa min ashaytaan buu ka ahaaday yacnii yamiinhu dhaartiisii waatuu haddaa isku darbaray gurigoo dhan kana yiri irta allah kaa gooyey naagtii uu ku qayliyey cuntadii martii uu ku turay uu dhaartay uu yidhi cuni maayo cunay idinka laakiin wuu ka soo laabtay abuu bakar wuu cunay shaydaan bay ka ahaatay buu yidhi arrintii hore yacni yamiimahu naartiisu ula jeeda uma akala minha wuxuu ka cunay luqmatan qaadasho uma xamalahaa waa uu xambaaray xeeradii iyo cuntadiiba ila alnabiy nebiga xaggiisa sal alla calayh wasalam fa asbaxad waxay ku waabariisatay cindahu rasuulka agtiisa wa kaana baynana anaga beenkeena iyo wa bayna qowmin qowl beenkooda ayaa cahdin ballan noo dhaxaysay annagay dad gaalaa ballan noo dhaxaysay maanan dagaalamin famada alajalu wakhtigii baa dhammaaday oo waxa ahaa ee ballanta fatafaraqnaa fatafaraqnaa waxaan u kala taygsannay oon u kala baxnay itnayn cashara laba-iyo toban rajula nin maca kulli rajulin nin kasta micigiisa oo minhum dadkaas oo ayaga mid ah labay tobanka unaasun dad baa la socda allaahu aclam ilaahay uu og yahay kam maca kulli rajulin nin kasta micigiisa meeqa nin baa la socota laba-iyo toban nin oo madax oo halkii min intaasoo qofuu ilaahay tiradooda ogya ay la socoto fa akaluu minha ajmacuuna xeeladii cuntada ka soo baxaysay oo soo badatay iyo dhammaantood ka cuneen wa fii riwaayatin welin kale waxay ahayd faxalafa abubakar wuu aartay laa yadcamhu muusan cunaynin faxalafat ilmar'atu naagtii way aaratay ayaduna laa tadcamu inaysan cunaynin faxalafa dayfu martigii way aarteen owl abyaad ama martigii allaa yaqacamaha inuusan quudanin aw amase yaqcamuuhu inaysan quudanin xataa yaqcamahu ilaa abubakar ay cumaan waana wada dhaartay abubakar wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartay cuni maayo martii waxay dhi anaguna ilahi baan ku dhaarnay cuni mayo islaantii way dhaartay ixtiaalaanku dhaartay anagana cuni maayo waa la kala dhaartay faqaala abuu wuxuu yidhi haadihi min ashaytaan alla tan shaytaan bay ka ahaatay waa yemiintii waa qaarkii ula jeedaa waynu dhaartama ahayn ilaahay eh, inuu uu kafaaragudkii u sameeyo ou dhaartiina jebiyo ayuu ilaahay baneeyey fadacaa biacaami tacaamkii buu u yeelay makeena buli raashinkii faakala wuu cunay abubakar wa akaluu martidii way cuneen fajacaluu waxay guda galeen laa yarfacuuna inaysan kor u qaadin luqmatan qaadasho ilaa qadat min asfaliha hoosay kasoo soo mar kastay canjeerada wax kala baxaan ama raashinkii intii oo kala soo daraysa haddana akara minha weliba intii hor ayadoo ka badan faqaala wuxuu yidhi bakar yaa ukhta bani firaas walaashii reer bani firaasay maa haada kan maxaa waaye qaalad faqalad waxay tiri wa qurati caynii xabiibkaygiiyo inaha al'aan middani la akfar minhaa way ka badan tahay qabla an na'kul intaanan cunin raashinka cunitaankiisa intaanan bilaabin hadday ka badan tahay faakaluu way cuneen wabacafa biha wuxuu u diray cuntadii ila alnabiy sal alla calayh wasalam fadakara wuxuu u sheegay annahu akala minha inuu wax ka cunay asagan wa riwaaya weli kale waxay ahayd ana abaa bakr baa qaala licabdiraxmaan wuxuu ku yidhi duunaka adyaaaka duunaka qabso adyaafaka martidaada martidii buu keenay abubakar uu iska baxay macnaha duunaka sukadaa qabso macnaha soo oo si intaan maqanahay sii martida cuntadooda fa anigoo munqaliqun waan tegayaa ila alnabiy nebiga xaggiisaan aadayaa sal alla calah wasalam fa afruq u faaruq noqo u gacan marnow macnaha min qiraahum martisoorkooda cuntasiinta iyo wax inay cunaan adiga u istaag qabla an ajiya intaanan imaanin odayga waa laga gardarnaa sababtu waxay taa ugu dardaarmayd intuusan bixin intaan imaanin ka hor buu yidhi cuntada sii martida wiilkiisii uula dardaarmay qabla an aji faintalaqa wuu tegay cabdiraxmaan fa aataahum wuxuu u keenay martidii bimaa cindahu wixii agtiisa ahaaday wixii raashintood loo diyaariyey ayuu u keenay faqaala wuxuu yidhi adcamu quuta cuna faqaaluu waxay dhaheen martidiina ayna rabbu manzilinaa gurigan ninkii lahaa aawo qaala cabdiraxmaan wuxuu yidhi adcamuu warcuna ninka iska dhaafa guriga lamee cuna qaaluu waxay dhaheen maa naxnu biaakiliina martidu waxay ahayn marti ag adag annagu ma cunalmay dhaheen xataa yajii'a ilaa uu yimaado rabbu mansilina gurigeennan eekana ninka iskale rabbi waxay ula jeedaan qofka guriga leh qaala wuxuu yidhi cabdiraxmaan aqbaluu canna war naga aqbala qiraa'atu martiqaakiin cuntadaan cuna fa innahu maxaa yeelay in jaa'a hadduu aabba yimaado walam tadcamuu idinkoo weli wax cunin lanalqayanna waan kala kulmaynaa minhu xaggiisa macnaa wuuna canaanana waa aabba kululoo martida haddii aan waxba sii wuuqaynina dhibkaan kala qulmaynaaye cuna fa abaway diidan martidii ma cunaynay dhaheen cuntada meesheeda halisaga daboolo fa caraftu waan aqoonsaday buu yidhi cabdiraxmaan annahu yajidu calaya inuu aabba ii xanaaqi doono martidii oo aan wax cun hadduu yimaado abuubakar wuu ii xanaaqa falammaa jaa'a markuu yimidna oon codkiisii maqlay tanaxaytu can waabaka runtay buu yidhi mar allaala markii aabbo uu soo gala waa abubakare waa ka dhuuntayo qolkanu iska galay fa qaala wuxuu yidhi maa sanactum maxaad samayseen martidii buu la hadlay fa akhbaruuhu way u sheegeen oo waxay dhin camig wuu noo keenay cuntadii annagaa iibnay fa qaala wuxuu yidhi abubakar wuu xanaaqay yaa cabdiraxmaan cabdiraxmaanow fa sakadtu waan ka aamusay weyy uma qaal yaa cabdiraxmaan cabdiraxmaanow fa sakadtu waan ka aamusay ilaah riixo u yidhaahda meeshuu figuu ugu tegaa wuuna canaanana marka cabdiraxmaan shib baan ka dhahay buu yidhi aabbahe ee wuxuu ii yidhi haddana yaa cabdiraxmaan fasakatu faqaala wuxuuhi yaa unfaru jaahilkaano yaa unfaru aqsamtu calayka aqsamtu calayka waan kugu dhaartay oo ilaahay waan kugu dhaariyey dushaada in kunta tasmacu sawtii haddaad codkayga maqlaysid limaa ji'ta ii imuuba waan kuugu dhaartay haddii layidhaahdaan aqsamtu calayka dushaada waa intaan dhaartasaan hore u soo aan la xaaraantinimaynin ama ilaahay baan kugu dhaariyey in kunta tasmacu sawtii haddaad tahay mid codkayga maqlaaya bimaa ji'tamaa ii timaade dhaarkii markuu maqlay faqribta waan soo baxay buu yidhi isla markii intaanba waxba hadal oo uu iig samaynin faqultu waxaan ku idhi sal abiafaka masal weydiin macnaa waa cabsanaa wuxuu isleeyahay leeyahay hadalkii haddii la galo ama qarbaaxa uu kugu bilaabaa odag markaasuu yihi sal adwaastaka martidaada weydiin faqaalu waxay dhaheen sadaqa runtiis waaye ataanaa bihi waa noola yimid cuntadii faqaala wuxuu yidhi inama ntabartumuuni faqaal inama ntabartumuunii maxaad ii sugteen waay wallaahi laa atcamuhu alleyla caawa inta dhanna cunayo buu yidhi abubakar laabaan ku dhaartay faqaala alaaakaruuna kuwii kalena waxay dhaheen wallaahi laa nadcamhu anaguna cuni mayno xataa tadcamila aad cunto martadii ii kale way dhaarteenoo waxay dhaheen adnaq ilaa aad ka cunto anagna ma cunayno faqaala wuxuu yidhi weylakum halaagiiniyo maa lakum laa taqbiluuna cannaa qiraaqo war maxaa idinku dhaco martiqaadkiina aad looga aqbal la'dihiin haati tacaamaka cuntayaada keen ina man faqaala wuxuu yidhi ina man ma isugteen waayo wallaahi laa adcamhu leyla cawacanu maayo ma isugteen maxaad ii sugteen oo kale ilaahay baan ku dhaarteen ma quudanaayo ma cashaynayo kuwii kale waxay dhaheen wallaahi laa natcamhu anuuna cuni mayno xataa tadcamilaa cunto ha iska taalo cuntadii meesha xataa tadcama faqaala wuxuu yidhi abubakar weylakum halaagayniiyo maa lakum maxaa xaalkiiniyo idiin sugnaaday laa taqbaluuna cannaa aad nooga aqbali la'dihiin qiraakum irtiqaabkiina haa fikeen la ilow cabdiraxmaano tacaamaka cuntadaa fa jaa'a bii wula yimid fawadaca yadahu gacantiisii buu geliyey abu bakar faqaala wuxuui bismi illaah ilahay magaciisaan ku cunaya aluulaa kii hore qaarka min ashaytaan bay ka ahaatay faakala wuu cunay abu wa akaluu ayaguna way cuneen muttafaqun calayhi marka xadiid wuxuu tilmaamayaa karaamada qowluhu uu yiri wuxuu noo carfaha adag unfar bikayri mucjama hayla dhibceeyo madmuunatin la damiyoo la gelay baa la akhriyaa uma nuunin kadibna nuun saakinatin la reebay unfan in la dhaho uma fa musannafa waa fa istixbidceeyey wahuwa alradlu aljaahilu waa qudli yaa unfan markuu yidhi jaahilkaanowa aan waxba ogin qowluhu fajadaca ay shatan wuu waljadcu macnihiin alqabri guusmadaa la yidhaahdaa sanka iyo dhabaha allah kaa gooya buu yidhi maxaa markay cuntada u siinaysa qowluhu uu yajibu calaya huwa bikasri iljiin jiinta la hoos dhigo ayada wuu xanaaqayaa buu ula jeedaa aabbahay haddii uu yimaado idinkoon wax cunin wuu ii xanaaqaya macnaa wuu iga caroonaya wa can abi hurayra qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi laqad kaana waxaa ahaa fii maa qablakum dadkii adinka idinka horeeyey oo min alumami umadaha ka mid ah naasun dad oo muxadatuuna muxadasuun ah waa waramo fa in yaka fii ummatii axada ummaddayda qof ka mida ah hadduu ku jiro fa innahu cumarun waa cumar dad ayaa jira wax lagu ilhaamiyo waxay sheegaan baa dhaca ummadaha dad noocaasaa ah ku jiri jiray ummaddayda maba ku jiraan buu dhahay nebiga haddiise ay dhacdo inay ku jiraan waa cumar radia allaahu canhu cumar weligii ma in waxaasaan u maleeyaa ilaa way dhici jirtay cumar waa dadkii wax badan aan ilaahay kula waafaqay waxyaabo fara badan marka xaaladdaa waxay tilmaamaysaa cumar ayaa laga yaabaa in dadka loo warramo uu markaa ku jiro laakiin dad kutub fiiriyo waxaasaa dhacaya waxaasay noqon doontaa arrinta saasay tahay dhihi kara ma jiro ummaddayda maba ku jiraan buu yidhi ilaah nebiga oo dadkii naga horeeyey ummadahooda dad noocaasaa laga heli jiray ummaddayda ma ku jirto ee faqiyaku fii ummatii axad axad hadduu kaga sugayo ummaddayda fainahu cumaru cumar ibnu khadaab buu noqonayaa rawaahu albukhaari wa rawaahu muslimna wuu wariyey min riwaayati caaisha wa fii riwaayatihima qaalat ibnu wahab wuxuu yidhi muxadatuuna ay mulhamuuna waa dad wax lagu ilhaamiyo ilhaam waayo waxyaaka qaarkood waxay ilhaam la yidhaahdaa jira hadda nebi muuse hooyadiis oo kale wa awxaynaa ilaa ummi muusa can ardaciihi wixigaa maaha jibriil uyuda sida nebiga loogu waxyooday laakiin maxaa loola jeedaa waa lagu ilhaamiyey qofkii oo istaago wixii qaqabtay ama yiri ama hadlay unbaad markaa arkaysaa arrimooyinkaasaa markaa loola jeedaa wa can jaabir ibni samura wabilaahi towfiiq allahu subxaanah wa tacaala